alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam waxaynu ku dhex jirnay kitaabu nikaax waxaa inoogu dambeeyey alkafaa'ati walkhiyaar baabkii ka warramayey alkafaa walkhiyaar qaala almualif raximah اllah wcan ibni cabaasi radi allahu canhuma qaal radda الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam ibnatahu zaynaba calى abilcaas bn rabiic bacda siti siniin bالnikaaxi اlأwl wlam yuxdit nikaaxan rawaahu axmedu walarbaca ila anasaa'i wasaxaxu axmedu walxaakimu wa can ibn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi radda nabiyu salى allahu alayhi wasalam nebiga ayaa u celiyey calayhi salaatu wasalaam ibnatahu inantiisii zaynaba zaynab ahayd calaa abilcaas buu u celiyey abilcaas bin rabiic oo zawjkeedii hore ahaa zawjkii markaa intii ay aanay islaamin qabay bacda siti siniin lix sano kadib binikaaxi lawali guurkii hore ayuu rasuulku ugu celiyay calayh isalaatu wasalaam oo walam yuxdid ay walam yujadid ma cusboonaysiinin nikaaxan ay caqdan jadiida guur cusub ma cusboonaysiinin rawahu axmed alarbaaca ila nasaa-i wasaxi axmed alxakim وعن cمر بن شhuعayب وعن cمر بن شhuعayب عن أbيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم radda بنته radda wuu u celiyey ibnatahu زaynaba inantiisii zaynab ahayd calىa abilcaas abilcaas buu ugu celiyey binikaaxin jadiidin guur cusub qaala tirmidi wuxuu uhi xadiisu iبn cabaas xadiiska cabdالlahi بn cabaas la waa laba xadiis oo iska soo horjeeda iminka ajwadu ay axsan uu ka wanaagsanyay isnaadan xagga isnaadka xadiiska cabdillahi bn cabaas baa wanaagsan oo xagga isnaadka isagaa xoog badan buu ujeedaa wاlcamalu laakiin ku dhaqanku xagga culimadu tay camal geliyeen calىa xadiisi camr bn shucayb wey xagga masalada xadiiska lakin camr bn shucayb baa lagu dhaqmaa labadan xadiisba sheekhu wuxuu keenay masalada ku saabsan idaa aslama axad الزawjeyn qabla الآkhar haddii labadii qofee isqabay midkood uu islaamo ka kale ka hor haddii labada qof ay mar wada islaamaan taa la yskuma khilaafsanaa inaan guur cusubna loo in koodii horena inay isku qabayaan laakiin haddii gabadhi ay hor islaamto azawja ama zawjka uu islaamo ayay culimmadu ka hadleen oo axaadiistan laftigeeda iyaga laftigoodu aqwaal bay ku yeesheen oo qolaba xadiis bay qaadatay sida uu tirmidi yihi raximahullah culimada intooda badani jumhuurtu xadiiskan waxay qaateen camar binu shacayb marka waxa weeyaan haddii labadii qof ay isla midkoodu islaamo iyadoo aanay guri gelin oo caqdi un baa dhacay laakiin may guri gelin dee maadaama aan gabadhii iyadoo lala guri gelin furnin uu dhaco marka horeba xataa fi lislaam dee famaa lakum calayhina min ciddati tactaduunaha soo ilahay ma odhanin wax ciddooy gabadhaas tirsanaysa ma jirto waayo asbaabtii ciddada loo tirsanay meesha maba taalaba gabadha ninkan ismamay arag marka haddii labada qof midkood uu islaamo iyadoo caqdi keliya uu dhacay guurkaas saasuu ku baaba-ayaba laakiin haddii dukuul uu jiray dukuul macneedu waxay labada qof inay sarkeen ama diqoos hore u jiray ay ahaayeen haddii inta ciddada ay ku jirto way ciddo tirsanaysaa gabadhaasi ciddatulislaam markay islaamto intaa ciddada ay ku jirto hadduu islaamo taana culimadu waxay isku waafaqeen inaan culimmadu u badan yihiin inaan guur cusub la sameyneyn inta ciddadii ku jirto hadduu islaamo meherkii hore isku qabayaan haddii ciddadii ay dhammaato oo dabeetna markaa uu islaamo markaana waxay u badan yihiin xadiiskana camar bin shacaybo binikaaxin jadiid waxa weeyaan guur cusub baa la sameynaya haddii ay gabadhii guursato markaa saddexdaa bilood ciddada markay ka baxdo dee xaq ba u leedahay wey markaa taas oo guurkaa cusub baa jiraya mar hadday ka baxday ciddadii ay ka baxday waayo xadiiskan haddaba hore ee cabdillahi bn cabaas wuxuu tilmaamaya lix sano kadib abilcaas markii uu islaamay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inantiisii zaynab oo markii hore xaaskiisi ahayd ayuu dee guurkii hore unugu daayey waa kan sheekhu yihi xagga sanadkana kaasaa weliba xoog badan marka la ego waayo camar binu shacayb can abihi can jaddihi silsiladdaa marka horeba culimada qaar ba daciifiyey bahas binu xakiim can abihi can jaddihi iyo camar binu shacayb can abihi can jaddihi oo abihi waa shucayb bin cabdillaah bin camr bn caas can jaddihdana waa la isku khilaafaayo oo ma camar binu caas ba mise waa cabdillaahi bn camr cabdillahi bn camr bn casma mise waa mid kaloo ka sokeeya ayaan ujeeda alkhulaasa culimada qaar ba sheikh islaam ibn taymiya iyo ibn qayim iyo culimadaasi waxay qaateen imaam axmedna riwaayad laga soo wariyo wey waxay yihahdeen gabadha ikhtiyaar baa la siinayaa ikhtiyaar markay ciddadii ka baxdo haddii aanu dee guur kala dhicin oo aanay gabadhaasi guursanin ikhtiyaar bay leedahay in waxaa la odhanayaa markaa hadduu islaamo ma ku noqonaysaa mise ku noqon maysid waxbaha markaa hadday tira waan ku noqonayaa meher cusub la samayn maayo maadaama gabadhaas iddaa iska joogtay qawlkaasina waa jira labada xadiis markaa say laakiin jumhuurtu u badan yihiin xadiiska horaa agga agga xadiis xoog badan laakiin waxaana dee xadiiska laga qaadanaya labada jeer waxa laga qaadanaya haddii labada qof midkood u islaamo inay waajib ku tahay inuu kakale ka faaruqo saasay ku kala tegayaan waxa laga warramaya goormay dee sawjow sii noqonaysaa inteeba ku islaami kara wax lamid oo ilahay ba hi walaa tumsiku bicisami alkawaafir alkawaafir jamcu kaafiratin weeyaan markay dumarkaasi haddaad idinku islaamteen oo dumarkii nin ay hasii yihiin ha haysanina mas-uuliyadooda iyo caqdigooda saasay idinkaga baabaysa cumar bin khadaab laba dumar oo waktigaa hore jaahiliyadda uu qabay oo aanu markaa hore furin ma dee maka iska joogay saasuu ku furay markii hore islaamku kama xaaraam yeelin way waxaa kale culimadu yidhahdeen haddii uu nin islaamo oo sawjadiisu ay kitaabiya ahayd iyadu way ka duwantah hadday yahuudiyad ahayd ama nasraaniyad ahayd oo ay isla uu islaamo meherkaasi wuu jiraya intaanay gabadhaasi cid kala guursan sababta miyaad garanaysaa haye sababe ya marka hore isagoo ga isagoo muslima qofku isagoo muslima ayaa maxaa u banaaday ninka muslimkaa inuu gabadh kitaabiyada guursado maadaama markaa uu islaamay waxay ka dhigan tahay gabarh kitaabiyado uu qabi karaa marka meherkii hore uu ku qabi karaa wey iyada meherka hore ayuu ku qabaya zaynab waxay dhimatay radia allahu canha waqtigii nabiga alayh isalaatu wasalaam waana tii inanteedii yarayduu rasuulku alay slat sla waynu soo maray markii kitabu sala marine markuu salaada ku jiray marna uu qaadayey marna uu dhigaayey oo culimada qaarkood ihahdaan markii ay hooyadeed geeriyootay ayaa daynantahay roohinteeda iyo isagoo rasuulku diidaya isagoo carruurtan aad ugu dhibirsanaa abilcaas bn rabiicna wadaag bay ahaayeen oo khadiijo khadiijo ayaa habaryaer u ah abilcaas bn rabiic isla markaa isla isla lafteeda qurayshta ka mid yahay waanu ammaanay ninka nebigu alayh الsalaatu wasalaam oo markii uu rasuulku alayه slam hijrooday zaynab oo de inantiisii la hore u islaamtay iyadu marka horeba hablihiisu markiiba rasulka ala sala slam markii carruurtiis o dhan wa ka noolay markii uu doonay markaa inay ka timaaddo abilcasmu xanibin oo colaad kale qaadin qaadinoo mu oranin waad joogaysa ee waa kan soo daayay lixdan sanaba ay ka soo maqnay haddana isagoo ciidan wata isagoo wata in safar qurayshta ah hogaaminayay oo waktigii heshiiska lagu jiray xudaybiya oo sham iyo meelaha ka soo noqday ayaa lasoo qabtay isaga iyo ciid wixii u watayba dabeetana rasuulku alayh الsalatu salaam wuu sii daayey cafwan wuu sii daayey lakin shardi buu uga dhigay wuxuu ihi zaynab soo daah marka xaaladda markuu soo daayay markaasa hed oo run markaa run buu ii sheegay buu markii dambena uu islaamay saasuu markaa cabdilcaas bin rabiic ugu celiyey ewaxay ahayd qadiyadda kalen sheegaya waxa weeyaan waktigii dagaalkii beder toddobaatankii la qabtay ayuu kamid mid ahaa dabeetana zaynab oo inantiisii xaaskiisii oo inantii nabiga alayh isalatu salaam ayaa waxay madax furasho u keentay ilaa weli waa zawjkeedii markaad la eego aayaadkan walaa tumsiku bicisam ilkawaafirna lama soo dejinin lakin rasuulku wuxu yihi kuu soo dhawaana waxaa waxay keentay kuul ay khadiiji lahayd dabeedna rasuulka alay sla sl khadiijo xasuustay oo almuhim sidiiba iyadiina loogu celiyo o hi taana iska hashay isagiina waa la sii daayey oo saasa lagu sii daayey markan dambe ee maalintan lasoo qabtayna iyadaa magan gelisay oo tiri la taaban maayo markaasuu rasuulku uri iyuu kuu soo dhowaan wacan ibnu cabaas radi allahu canhuma qaal wuxu uhi markaa dadka habrowdaagti ma isguursan karaan <laughs> soonka qur-aanka ba ilahay ku sheegay wa banaati khalaatik ee soomaalida waxay dhahdaan wa waa dad iska walaala oo kale uno qisas sooasoo kale day sheegi jireen laakiin waa isku mid un kuwa ilmaabtiga iyo ilmaadeerka iyo amrawadaagta iyo kuwa hadduu qofku guursado dee shareecadu way u xalaalayso laakiin inaad meelkaad yar fog ka guursato iyo inaad kambalkaaga kusoo noqoto ayuhuma awlaa keebaa mudan inaad yaro fogaato oo niyo waayo maxaad saa u tirahdeen aye <laughs> inaad yara gacal iyo abtiyaal iyo waxaa caruurta u yeesho taasi waa mid haye a a qaraabadii bay saameynaysa hadday labada qof isku dhacaan dadkii qaraabada ahaa baa isku wada dhacaya iyaguna oo dadkii la kala safaraya markaa waa inuu yaro durkaa way wanaagsantah haye tu kale maxayga way waxaa kaloo la idhahdaa caruurta dadka kala fog ay dhalaan iyo kuwa isku dhowey kuway dhalaan iyo sii maskax badan dadka kala fog sidaana waa la idhahdaa dabeetna qola waxay idhaahdeen culimada kamid mid ah oo iyaa ka cajiibsana xasan iyo xusein iyo ya miyaanay faadima bint rasuuli illahi iyo cali bin abi aalib miyaanay dhale <laughs> ya ibn qayim ba lakin qisaska qaar sheegaya in dadka kala fog xagga si guud ba dee kulleyba laga yaabay in loo hadlee oo dee sida aqrabkaa ay noqoto qolada dhakhaatiirtuna waxay dhahdaan haddii dee xanuunadan wiraahiga la hahdo wiraahiga oo ah xanuunada la kala qaado ama la kala dhaxlo dee labadan qolo labada qof ee wax isku ahaa la labadii xanuunkiina qofkii kusii xoogeysta laga yaaba bay dhahdeen lakin dadkan kale fog ka dur karaa almuhim wixii ilaahay shareecada ku xalaaleysay hadduu qofku sameeyo ma fihi mushkila inaad ta yaro fogaataa way se wanaagsan tahay وعن بن cabاs radي الlahu canهuma qaala wuxu uhi aslamat way islaamtay imrأaة haweeney baa islaamtay fatزawajat way guursatay fajaءa waxa yimid zawjuhaa sawjkeedii baa yimid faqaale wuxu uhi ya rasuul allah rasuulki ilaahayow inii anigu kuntu waxaan aha aslamtu mid islaamay wa calimat waxay ogaatay biislaami islaamkaygana way ogaatay faintazacahaa uu ka soo kaxeeyey rasuulu llaahi sala اllah ala sl rsulka ale min zawjiha alaakhar ninkeedii kale ee ay guursatay wa raddaha wuxuu u celiyey ilaa zawjiha alawal ninkeedii hore u celiyey rawahu axmed wa abu daawud wabnu maaja wasaxix ibnu xibbaan walxaakim xadiiskana wuxuu sii caddaynayaa un haddii uu ninkii islaamo intay gabadhu ciddada ku jirto in ayadu isagu uu xaq leeyahay oo cid kale aanay guursanaynin iyo culimada qaar kood oo yidhi ikhtiyaar bay gabadh waxa weeyaan haddii xataa ciddada ay dhamaato gabadha ikhtiyaar baa la siinaya xadiiska hore ee inuu rasuulku rasuulka alay sla slam binikaaxi lawal ugu celiyay nikaaxii hore ayuu xadiiskani xoojinaya waayo iminka inay ciddadii dhamaatay iyo goortu mu ma caddayn way ogaatay buuhi inaan islaamay oo goorta ay ogaatay waa intaanay guursanin bay ka dhigantay intaanay ninkan dambe guursanin ayay ogaatay inaan islaamay marka ama ciddadii haka ku jira ama haka bax ah. xadiisku waxaa kaluu daliilu yahay qofka nikaax shubha ah nikaaxa loo yaqaan nikaaxu shubha matala nikax weli la-aanba ku dhacay kasoo qaad oo gabadhii lagu yidhi waad mehersamaysa haddii wadaad lagu geeyo amba san lagu ihahdo waad mehersamaysaa lagu yihi ama gabadhii markaa ay mooday inay iska guursan karto nikaaxaasi marka la gaaro waktigiisa waa la goynaya laakiin ciddii halkaa ku dhalataa nikaaxaasi nikaax dee qofkii calaamaadka lagu dhaqmi maayo sidii loola dhaqmi maayo qof zaaniya waayo rasuulka alay sla ninkan muu jeedalin ciqaab kalena dee ma marinin waayo nikaaxani shubhu ku dhacay wuxuu uhaystay matalan ka soo qaad nin baa gabadhan cadad bixin dumar badan baa been sheego idhaa waan cadad baxay oo dabeetana way iska guursadaan hadday doonaan dee nin hadduu gabadh saa ku guursado iyadu dembiga iyadaa iska leh laakiin guurkaa isagu guursaday kuma dembaabayo laakiin hadday markaa xaggaa ubad xataa ka dhashaan dee ubadkaasi waxay noqonaya ubad isaga lagu abtirinaya lakin guurkaasi u baaba marka waa nikaaxu shubha aslamat imraatun haweeney baa islaamtay fatazawajad way guursatay fajaءa waxaa yimi zawjuhaa ninkeedii faqal wuxu uhi ya rasuul allah inii kuntu waxaana aslamtu biislaami wacalimat islaami waanay ogaatay way ogeyd oo markaa de way bareedhay faاntazacaha rasuulu llahi salى اllahu alay slm bizawjiha alaakhar ayuu ka soo saaray waraddaha wuxuu celiyay ilaa zawjiha alأwal ninkeedii hore wa can zayd bn kacb bn cujra can abihi qaala wuxu uhi taزawaja rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu guursaday alcaaliyata min bani kifaar alcaaliyata gabadha la yidhahdo caaliya waa ismi imra'atin oo min bani khifaarin qabiilka khifaar la yidhaha ka mid ahayd reer khifaar ahayd falamaa dakhalat calayhi markii ay u soo gashay wa wadacat ee ay dhigtay thiyaabaha dharkeedii ay iska bixisay ra wuxuu arkay bikashxihaa dhinaceeda wuxuu ku arkay amba kelideeda wuxuu ku arkay bayaadan caddaan buu ku arkay barasa faqala wuxu uhi ilbasii xidho hiyaabaki dharkaaga والحqi والxaqi بأhliki reerkiinina u tag وأmara laha bالصadاaqin waxaana u amray in la siiyo bالصadaaqin bmahri meher rawaahu الxaakim وفي isnaadihi جamيل بن زayd nin kale jamiil بن زayd baa sanadka xadiiska ku jira wahuwa mashhuul waana nin aan mashhuul oo la garanaynin واkhtulifa عalayhi waa kaloo la isku khilaafay fي shaykhi اkhtilaafa kaثيirا sheekiisii jamiil sheekiisa ayaa isaga laftiisa la isku khilaafay xadiisku wallahu aclam xagga dacfigu u dhow yahay laakiin macnaha uu tilmaamayo waxaa laga qaadanayaa halkan sheekhu wuxuu ka geli doonaa cuyuubta nikaaxa dhexdiisa ee gabadhii ama guurkaasi ku fasakhmi karo ama markaa ninkii ama gabadhii ay markaa ku kala tegi karaan ee laga ogoliyay marka cuyuubta qaarkood dee waxaa laga yaaba qaarkood inaanay wax weyn ba ahayn oo taa laga aqbali maayo lakin qaarkood baa infisaaq ku dhacaya amba xataa marka qaarkood meherkii uu dib u yeelanaya loo celinaya so inu arki doono rasuulku alayه الsalaatu wasalaam dumar dhowr iyo tobana koob iyo toban bua uu la guri galay inta la garanayo culimadu sheegeen ban sheeg sagaalna uu ka dhintay markii uu dhintay oo labaa ka horreeyey khadiija iyo zaynab bintu khuseyma labadaasaa ka horreeyey laakiin dumar kaloo halkan inu ku arki doonaa jira oo rasuulku alay slatu slam markaa ay kala tegeen asbaab wey gabadhanaa ka mid ah alcaaliya min bini kifaar marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa xadiis dambana wuu sii eh. xoojin doonaaye barasta xanuunka la idhaahdaa ama buhaaq baa laga mararka qaarkood in laga cabiro in uu yahay ceeb guurkii uu ku fasakhmi karo inay ceeb noqon karto oo waa yahay ma khalqiga ilaahay iyo imtixaanka ilaahay qofkaa ku rida baa lagu nacaya maya guurka ujeeddada looga doonaya waa maxay de in meeshii tamatucu yimaado iyo inaanu dulmi iman iyo wax lamidi marka dee arrintani waxay ka hor imanaysaa qadiyadaasay ka hor imanaysa waa lagaya adaanu saas samayn de isaga inuu dulmiba ku dhaco dabeedna saasaa markaa la yeelaya iyadiina saasoo kale haddii ciladaasi kaga soo baxdo ikhtiyaarkaasay yeelanayso kacab bin cujra waa saxaabi aynu horena usoo maray markaa inankiisiiba wax ka soo warinaya imka zayd bin kacab bin cujra waa saxaabiga markaynu xadiiska mar markaynu maraynay xajka nebiga loo keenay calayh isalaatu wasalaam isagoo injirtu ay madaxiisa ka soo daadanayso dabeetana uu yihi maanku maan mooday inaad dhibaato halkan kaa gaadhay ee waxaad mehelaysaa taa iyo taa iyo neef inaad qashay iyo inaad ya addoon xaraysay تزawج rasuul الlahi salى اه alay slm alcaaliyata waa ism imrأati min bani kifaar bani kifaar waa qabiil carbeed oo ka mid ah bani kinana weliba waa abidar alkifaari iyo qabiilkoodii waxay deganaayeen xijaaz maka iyo madiine inta udhaxayso qolooyinkii markaa xujaajta dhibaateyn jiray bay ahaayeen markii hore intaan islaamin rasuulkuna uu u duceeyey wuxu uhi wakifaarun kafaraha allahu laha ilaahay ha u dembi dhaafo falamaa dakhalat calayhi oo markaa qurayshta weyse sii xigeen kifaar waayo kinaana bay isku noqonayaan rasuulkuna marka ilah alayh الsalatu asalaam ilaahay walad ismaaciil wuxuu ka doortay kinaana kinaanana quraysh buu ka doortay qurayshna bani hashim buu ka doortay wاstafanii min bani hashim ra'aa bikashxiha marka waxay dhah waa ma beyna alkhaasirati waالطalc aw iladlac intaa feedhaha iyo kelida iyo udhexaysa aagaas weeyaan waa dhinaca amba kelida ba dhe faqaala ilbasii hiyaabaki dharkaaga xidho walxaqi biahliki ilxaqi biahlik waa kinaaya can اطalaaq waana alfaadda waynu arki doonaa dalaqa markaynu marayne culimadu yihaahdeen alfaada kinaayada sarbeebta ah ilxaqi biahliki waxay noqon kartaa inuu looga jeedo dalaaq waxaa kaloo noqon kartaa inuu leeyahay dee orado gurigiini gaadho halkaa iska joog markaa isagaa la weydiinaya maxaad uga jeeday qofkaas markaad ereygaa ku hadashay wa amara laha bisadaq meherna wuu amroo meherkeediina way yeelatay maadaama ay markaa yay rasuulka dukuulbayuu dhicina lakin dukuulkii uu yahay inay gurigii usoo gashay dee dharka dhigta wa can saciid bn musayab ana cumar bn khadaab radi allahu canhu qaala wuxu uhi ayuma rajulin ninkii kasta ee tazawaja guursada imra'atan haweeney guursada oo fa dakhala biha la guri gala fa wajadahaa hela la kulma barsaa iyadoo baras leh aw majnuuna amba iyadoo waalanoo dee waali ay ku jirto aw majduuma amba juudaanka xanuunka lala qabta falahaa waxay yeelanaysaa asadaaqu meherkeedii way yeelanaysaa sababta markaa ay u yeelata waa maxay bimasiisihi taabashadiisa iyaahaa uu taabtay iyada bimacnaa uu u galmooday wa huwa isaguna lahu sadaaquu yeelanaya lahu ay lahu asadaaq wuxuu ku yeelanayaa calaaman cid buu ku yeelanayaa garahu ku dagay minhaa iyada ciddii u qarisay gabadha ceebtaa leh oo weligeediia weligii gabadhaa bixiyey ayaa uu meherkaana ku yeelanaya iyaduna meherka iyadaa qaadanaysa waa la siinaya akhrajahu saciid bn mansuur wa maalikun wa bn abi shayba wa rijaaluhu hiqaat marka cuyuubtan junuunku inuu ka mid yahay iyo barasta oo xadiis horena ku kuso maraynay iyo judaamka judaamkaasi xanuun kasta oo dee sidaa waa xanuunkaa xubnaha ku dhacaya googoynaya waa laga iyo xanuun kasta oo dee aanay labadii qof suurtagal ahayn guurkaasi inuu sii jiro amaba dhibaato weyn ay ka taagan tahay waa cuyuubta uu ku fasakhmayo laakiin gabadhaasi meher yeelanayso isna wuxuu ku yeelanayaa ciddii ku dagtay halkaa waxaa laga qaadanaya inaanay banaaneyn marka hore ceebaha in la qariyo oo gabadhaasi tusaalaan haddii gabadh mararka qaarkood dee xanuunsato ay tahay maskaxiyan marar badanna hagaagta dee qofkii waa in loo sheego o la ihahdo gabadhaas ciladaasay leedahay ma ku gelaysaa waa in loo sheego isagii ninkii hadduu sifadan leeyahy isna saas kale waa in loo sheego marka hadalkan waa hadalkii cumar bn khadaab radi allahu canhu laakiin dee adiladii baa xoojinaysa kale oo dee wa waa lagu dhaqmaya hadalka saxaabiga mar haddaanu daliil ka hor imanaynin saciid bn musaybna waa taabici weyn oo raggii taabiciinta ugu cilmiga badnaa abu hureyre inantiisa ayuu qabay musayib ibn xasan baa dhalay oo aabihiina saxaabi buu ahaa isna wuxuu ka mid ahaa min quraysh min bani maqsuum wa min afdal الtaabiciin wa aclamihim ana cumar bn khadaab radi allahu anhu qal wuxu uhi ayuma rajulin tazawaj guursaday imra'atan haweeney fadakala biha oo la guri gala fawajadahaa hela barsaac aw majnuuna aw majduuma falaha sadaaqu sadaaq bay yeelanaysaa bimasiisihi ay bidukhuulihi biha taabashadaa uu taabtay ay markaa is arkeen iyaha iyada wa huwa lahu isna wuxuu ku leeyahy meherkaasi calaa man garahu ciddii u qarisay fadal calaa man garahu minhaa ciddii u qarisay ee ku dagtay oo weligeedii wa rawaahu markaa saciid ibnu mansuur iyo malik ibnu abi shayba iyo culimadii taabiciinta ka dambeysay iyo taabiciinta eh, waaweynaa ibnu abi shayba musanaf bule kitaab musanaf ibnu abi shayba oo inta badan aqwaalu saxaaba iyo taabiciinta iyo hadaladoodu aada ugu soo qoraa warawa saciid ayda can caliy can caliy naxwahu wazaada wuxuu ku kordhiyey wa biha qaranun ayumaha rajulin بها imra'atan fadakala biha fawajadahaa biha qaranun iyadoo ceebtaas ay ku ay ikhtiyaar buu leeyahy inuu iska hayso gabadha ceebta u ku hayso fa in masaha hadduu taabto falaha lmahru meher bay leelanaysaa bimastaxalla wuxuu ku xalaashaday xalaashiga oo xalaashaday min farjiha awgeed ayuu yeelanaya meher ayay yeelanaysaa meher laakiin haddaanay is arag oo intaanay guri gelin ceebtaasi ay soo baxdo dee meher yeelan mayso laakiin mataac bay yeelanaysaa maxay yeelanaysaa faralaab bay yeelanaysa xoogaa in loo dhiibo qaranna waa culimadu koley fiqina wad ku aragtay maan filayaa waa xanuun farjiga kasoo ka imanaya ama ka soo baxaya dabeetana markaa dee arrintii hawshii loo baahnaa meesha ka saaraya ceebtaas weeyaan waramu fi farji اlmarأati weyaan وعan عalي naxو wزاد وxuu garay wbiha qarn fazawjuhaa bاlkhiyaar اkhtiyaar buu leeyay fain masaha falaha اlmahru bima اstaxala min farjiha wmin dariiqi saciid bn musayib ayda qaala wuxu uhi qadaa cumar fi lciniin qadaa wuxuu ku xukumay cumaru fi lciniini qofkii aan hamooneynin an yu-ajala in loo kaadiyo sanatan sanad in loo kaadiyo warijaaluhu hiqaat ciniinku waxa weeyaan qofkii hamadiiba markaa ay aan aanay ku imaneynin deetama gabadh markuu guursado ninkaas qofka sifadaalihi ambaba markaa markan dambe ay dee isguursadeen kadib isagoo aan marka hore cilada lahayn nabar baaba ku dhacay kasoo qaad dhaawac baaba gaadhay ama wax lamid ah la hubsanayaa ninkaa sanad baa loo kaadinaya oo fusuusha iyo san waktiyada xiliyada waxaa laga yaabaa dee xiliyada qaarkood kulaylaha iyo qaboobaha iyo inuu kala duwanaado markaa bal inuu hagaagiyo in kale sanadkaas ayaa guurkaa loo kaadinaya sanadkaa kadib gabadhii saasay kaga furmaysa gabadhi saasay ay kaga furmaysaa ciniinka qadaa cumar fi lciniin an yuajala sanatan baabu cishrat الnisaa wuxuu baabu yahay la dhaqanka dumarka iyo la noolaanshahooda mucaashara alcishra bimacnaa mucaashara wacaashiruuhuna bilmacruuf iyo qofki inuu mas-uuliyaddii iyo qaado iyo wixii ay ku lahaayeen xuquuqdii saas o dhan markaa cishradaasi noqonaysa alcishra waa almucaamala beyna الزawjeyn waaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasulku وxu uhi malcuun waxaa nacdalan man cid ataa uga taga imra'atan haweeney fii duburiha rawaahu abu dawud wanasaa-i walafdu lahu warijaaluhu hiqaat lakin ucila bilirsaali lakin xadiiska waxaa lagu cilayay inuu mursal yahay وعن بن cabاس رضي الله عنهma qال qاla rasuul الlahi slى الlaه علي sل rsulku وxu laa yndr الlahu ilaahay ma eego ilىa rajuli nin ataa rajula nin uu tegay oo hungureeyey aw imra'atan amba haweeney fii duburiha duburkeeda uga tegay rawahu التirmidi والنasaaئي وبن xibaan wcila bاlwqfi xadiiska dambana mowquuf in yaha lagu cileeyey labada xadiisba mursal iyo mowquuf waa lagu sheegay culimada qaarkoodna waxay leyihin mena waa صaxiix markaa dee mawquuf hadduu yahay maha macnedu inuu daciif yahay waa hadal saxaabiyune صaxiix buu noqon kara markaa mawquuf buu saxay ku yahay ama marfuucna way noqon kara markaa macnaha laakiin labada xadiis bay tilmaamayaan intaasoo daliiloo kala caddaynaya waana wax cishradii sharcigu ogolaa ka ka baxsan cishradii shareecada ogolayd oo dee dhan ba ilaahay noo sheegay in lagu halaagay inay ragga hungureynayeen dee ninka gabadh hungureeya meeshii ilaahay ugu talagalay meel ahayn ka hungureynayaana waa lamid unbuu noqonaya waanu nacdalayy malcuun waxaa halkaa laga qaadanaya in arrintaasi tahay min kabaa'ir الdunuub inay tahay dunuubta waaweyn inay ka mid tahay waayo haddii ciddaasi wuu nacdalanaya la ihahdo ama nacdal baa korkiisa ahaatay qofkaasi muxuu la yimid shay shay kabiira ah buu ku dhacay weyaan kabiira min kabaa'ir الdunuub malcuunu waa khabarkiiyo muqadama malcuunu man ata imra'ata fii duburiha malcuunu ayuu marka khabarkaa lasoo horeysiinay laftiisuna wuxuu tilmaamaya arrintaas sidii aada u culus qaala rasuulu llahi sala ly slm laa yanduru allahu ilaa rajuli ataa rajulan taa rasuulku inoo sheegaya xadiiska laa yanduru allahu ilaa rajulin ataa rajulan ayay kuwa gaalada ee maanta jooga ee aynu xadaaradda bidayno ayay xadaaradii ku dareen waxaa edebdarrada ah ee xataa dabcigii bani aadamka khilaafsan laakiin dadku dee markay diinta ka leexdaan kalaan caam bay noqonayaan xoolaha xoolaha waabay kasii liitaan markaasa ilahay noo sheegay waayo dee orgigu orgiga ma hungureeyo awrkuna awrka ma hungureeye awrku wuxuu doonaa qaalimada yar oo dhan iyo awrta kaleba inuu markuu qooqo geela ka daadiyo ka saaro ya soo maa caynkaasi dee xooluhu dee waa saas ya lakiin bani aadamku dee markuu shareecadii islaamka ka taga ee bani aadamnimadiisii uu ka tago xoolaha ayuu hoos maraya xooluhu ilan caqliba ma laho ilahay ba saa u abuuray canaan ma lehe lakin hum ilaa kalancaami bal hum adalu sabiila waabay ka hooseeyaan weliga adduunyada hadday doonaan heer ha ka gaadhaan waxay doonaan soo saaraan وعن أبي هuريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علي sلم قال وxu uhi من kاna يuؤmiن بالله واليوم الآخر falaa yudii jaarahu jaarkiisa yuu dhibaataynin qofka allihii qiyaamaha rumaysanin wastawsuu kula dhaqma dardaaranka qaata binisaai dumarka khayran khayr ka qaata dardaarankooda fa inahuna maxaa yeelay iyagu khuliqna waxaa laga abuuray min dilacin feedh baa laga abuuray wa ina acwaja shayin shayga ugu qallooca badan fi dilaci feedhana aclaahu u ah halkiisa sare oo korkiisa fain dahabta fain aradta haddaad doonto feedhaasi tuquumihi tuqiimuhu inaad toosiso kasartahu waad jabinaysaa wain taragtahu haddaad ka tagto lam yazal ka suuli maayo acwaja inuu iska qalaco fastawsuu ay faqbaluu aqbala alwasiyata dardaaranka binisaai khayran khayr laydinku dardaarmayo aqbala fastawsuu bimacnaa faqbaluu alwasiya wey oo kula dhaqma dumarka khayr kula dhaqma mutafaq aleyh lafd الbukhaariي walimuslim fain istamtacta biha feedhaasi qalloocan ayay dumarki yihiine fain istamtacta haddaad la dhaqanto biha iyada sidaa iyadoo ah istamtacta biha wa biha ciwaj iyadoo qalloocaa wadata ayaa dee la dhaqmi oo aada wada noolaan doontaan wain dahabta haddaad doonto tuqiimuhaa inaad toosiso kasartahaa dee waad jebin wa kasruhaa jebinteeduna طalaaquhaa furitaankeedi weeyaan cishratu nisaaga waxaa ka mid a markaa dumarkii maadaama ay mas-uuliyaddii raggii loo dhiibay oo dumarkani reerahoodii iyo dadkoodii ay ka yimaadeen oo ninkan mas-uuliyaddii loo dhiibay dee inuu sida u wanaagsan loola dhaqmo rasuulku wuxu uhi alayh isalatu wasalaam kuwa idinku khayrka badani waa kuwa dumarkooda idinku wanaagsan aniguna waxaan ahay kuwa ka dumarkiina dumarkiisa idinku wanaagsan baan ahay bu nabig uri alayh isalatu wasalaam oo de macnaa inuu ninkiisa dadkayu qalafsanaanayo ad adayg iyo waxaasun kula dhaqbo gabadhii taasi raganimada kamid mid maaha soomaalidu waxay idhahdeen haye nin ragihi nin ragga naagi ka adag haye doqonna naag ka adag haddaba isku soo ururiyo tusaale xeel dheer buu rasuulku keenay alayh isalatu salaam oo xadiis in badan baynu aragnay feedhaasaa laga abuuray o nabiy llaahi aadam feedhiisii bidixba baa xawaa laga abuuray marka abuurkoodii hore ayuu qalluuc iskaga jiraa waa iska dabci dumarkii kolleyba meelaha qaarkood ha ugu talagelin gurigu boqol kiiba boqol inuu dee caadi un adhaanaysaan ya nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam baa marka qaarkood dee waxaa ka sooy qoyskiisii laakiin siduu la dhaqmi jiray su maamuli jir ma haddaba taa waad ugu talagelaysaayo markaad ugu tala gasho dee waad ku waad wada wada wada joogi karaysaa ya haddii laakiin aad istiraado boqol kiiba boqol waa ina toosto buu nabigu yihi dee feedhaa marka istira toosi adun baa jabin doona dee meeshaana dalaaq baa ka iman doonaa furniinkaasina dee adigun baa ku waayi <laughs> inta kalena adinka ku darsanaya wasalaamu calaykum